isku xidhaa alif kelmadda ku jirta qaybta alif ku qorantahe koobaad wamaa yunaasibuhaa iyo ku haboon oo fii qaybta qaybta ba'da ku jira isla doono laba kelmadood oo wal oo isku habboon litusbixaa si ay u noqdaan tacbiiran hadal si ay u noqdaan waaxidan keliya oo macno samaynaya halkaa culba baa ku qoran nambarka koobaad milxin baad ku daraysaa culbatu milxin bay noqonaysaa qasacad milixa qaybta labaad dabaq waxaad u geynaysaa qaybtaa kale waxaa ku qoran baydin dabaqu baydin saxan beed ah waa saxanka godod kale ee lagu guro beedka qaybta sadexaad faslu sayf baad odhanaysaa markaa faslu sayf xilliga fasli baa halkaa ku qoran sayfkaasaad ku daraysaa faslu sayf xilliga xagaaga afraad waxaa qoran daraja waxaad u qaadanaysaa qaybta labaad waxaa ku jira alxaraara isku xidh darajat alxaraara heer kulkay markaa noqonaysa shan waxaa ku qoran asifri baa ku qoran dabeed waxaa onaysaa taxta sifri yacni darajat alxaraara taxta sifri oo kale sifir bay ka hoosaysaa waxaa qoran qaybta eh, nambarka lix khamsuuna baa qoran aad u geenaysaa waxaad odhanaysaa khamsuuna diinaaran konton diinaar toddoba halkaa kitaab baa ku qoran qaybta kale waxaa ku qoran qawaacid dabeedna waxaad tidhaahdaa kitaabu alqawaacid kitaabka qawaacidka haddaad wada saxdo toddoba derajaad leedahay qaybta labaad waxa weeye imtixaanka da calaamata sax calaamata kalad calaamada khaladka saar istallaab saar cala alkelimati alghariiba kelmadda aanad hore u aragee kugu cusub khiyaar waa geed khudradda ka mida ah damaatim waa tamaandhada basalun waa basasha baydunna waa beedka qamiisun waa shaarhka mictafun waa koorhka sukarun waa sokorta thawbun waa maro xaarun waa kuleyl mubtalun mid qoyan maalan maro qoyan oo kale shitaaun jiilaalka jiilaalka rabiicun waa gugi mucjam waa qaamuuska kitaabka wax sharxa kitaab waa kitaabka wax lagu qoro daftar waa buug qalam albaru waa miyig iyo bannaanada ashaati waxa weeye xeebta ama xeeliga badda albeyt waa guriga almilxu waa milixda halaaثuuna iyo khamsuun alraabic waa ka afraad wixii kugu cusub ee aanad hore u arag ee calaamadda qalad saar haddii aad saxdana toddobaad yeelanaysaan qaybta saddexaad waxay ikhtar alkelimata asaxiixata waktubhaa fi lfaraaq waxaad ka xulataa kelmadda saxda ah dabeedna meesha bannaan ku qor halka hore xagga dambe laba eray laba kelmadood baa qoran labadaa kelmadood ta ku haboon meesha bannaan ku qor ayu mucjamin yacnii mucjamka ama qaamuuskeebaad turiidu doonaysaa baad qaadanaysaa taktubu odhan mayside turiidu baad qaadanaysaa hal turiidu shay-an ma doonaysaa wax xagga dambe maxaa ku qoran shukran iyo aakhara kala dooro oo shay-an aakhara baa markaa la qaadanayaa wax kale miyaa doonaysaa maadaa turiidiin maxaad doonaysaabaa inoo qoran imika halkaa maadaa turiidiin maxaad doonaysaa waxaa la odhanayaa markaa maadaa turiidiin eh, maxaad doonaysaa aydan baa la odhanayaa haddana oo khidma xagga dambe ku qoran khidmadda la qaadan maayee maadaa turiidiina aydan maxaa haddana kale ee aad doonaysaabay noqonaysaa ayna dabaq ba halkaa ku qoran dabaq halka dambe waxa qoran albayd iyo almilx dabad waxa ayna dabaqu albayd mee saxankii beedku mi halkan waxaa qoran tafadal tafadal soo dhowow ayaba halkaa qoran diinaar iyo khidmaba xagga dambe ku qoran dabeedna aya khidmatin dhe maxaanu kuu qabannaa adeega maxaanu kuu qabannaa shaqaanu kuu qabannaa waa maxay waa qof soo galay maalan meherad oo la tafadal soo dhowow ayaba halkaa ku qoray khidmatintaad ku daraysaa buuri kayfa aljawu qoran waa sidee hawadu fi lkhaarij iyo fi samaa baa ku qoran markaa fi lkhaarij baad qaadanaysaa gurigay ku jiraan kayfa aljawu fi lkhaarij yacni guriga dibadiisa dibaddiisa xagga guriga marka laga baxo hawadu waase xagga roobka dabaysha kulaylka qabowga dhadada iyo caariyaamada iyo waxaasoo dhan waa sidii haddaad saxdo waxaad leedahay halkaana lix baad leedahay aaniyan qaybta labaad waxa wey taasi mufradaadkii bay ahaydee ataraakiib wanaxw baa iminka lagu weydiinaya waa jumlooyinkii xagga naxwada saxix alakhtaa'a waxyaabaha khaladka ahee eh ku jira adugu sax fi lkelimaati erayada allatii erayada taxtahaa khadun erayada xariiqa lagu hoos qoray khalad baa ku jira khaladkooda sax uriiddu waxaan doonayaa aabaq albayd ba halkaa ku qoran saxankii beedka qalad baa ku jira ashaa hore ee dabaqa ku jirtaa waa qalad waa la yidhaahdaa uriidu abaqa albayd oo ashaa laga gooyo laba haddana waxa wey uriidu thawban alabyad buu kuu qoray iminkana qalad baa jiro thawbka qalad ku jiraa waayo waxay ahayd in raaciyo uriidu athawba qamiiskii baan doonaya alabyada cadda saddex waxaa kuu qoran almadluubu khamsiina riyaalan khamsiinka khalad baa la saaray waxaa la doonayaa lagaa doonaya waa konton riyaal baa lagu yihi haddaba khamsiinkii wuxuu saaray qalad waayo waa khabar waxay ku habboonayd almadluubu khamsuuna riyaalan in la yidhaahdo waay ka afraad waxaa ku qoran ayna midallatu meeday dallaayadii taragtuhu waxaan kaga imid fi sayaara baabuurkii markaa taragtu qalad baa la saaray sababtu muxuu ahaa taragtuhaa inuu idhaahdo ila waa mu'anas midalladu ayay sax ahaan lahayd waayo tashanaad waxa weye kam darajatulxaraara waa imise heer kulku darajatulxaraarati arbaciin buu halkaa kuu qoray dabeedna arbaciin buu halkaa khalad buu hoos dhigay in khabarkii w goda wow la geli lahaa darajat اxaraarati arbacuun in la yidhaahdo waa mulxaqi jamca mudakaru saalim in la goda yahay dabeedna halkaasu qalad ku jiraa buu ku leeyahy bikami thawbu waa imise qamiisku bialaaiina dinaara bu haddaba ku yidhi waa soddon dinaar haddana qalad buu saaray qaladka dinaar kuu saaray sababtu waxaa idin hahda bialaaiina dinaaran waa tamiiskii inuu kordhabay ahayd maadaa nafcalu maxaan samaynaa maxaan samaynaa nabqaa alleylata cala albeyt waxaanu joogeynaa caawa guriga oo bixi mayno roob jira ayuu yidhi marka cala albeyt qalad buu saaray sababtu waxa ahayd inuu idhahday ahayd nabqaa alleylata fi lbeyt gurigaynu joogaynaa fii la geliyo calaa buu halkaa ku daray waxa kale oo intaa raaca akmil buu hadana ku yidhi waa qaybta saddexaad ee imtixaanka e biwadci اlkelimati saxiixati mima bayna alqowsayn waxaad ku dhammaystirtaa hadalkan kelmadda ku haboon inaad geliso inta u dhaxay labada qowska ku jira halkaa banaan kelmadda saxda a ah geli uriiddu waxaan doonaya low samaxta haddaad ii ogolaato markaa qamiisan iyo qamiisun buu qoray labadaa keebaad qaadanaysaa ka kor dhaban uriiddu qamiisan low samaxta ilaba mafcuulkii haddaad oggolaato athawb buu qoray bi diinaaran halkaa waxaa qoran alaauun halkan dambana alaaiin keebaa la qaadanayaa ka dambaa la qaadanaya ilan babaa meesha kuusii taalle athawbu bialaaiina diinaaran ka dambaad qaadanaysaa ee hoos dhowga ayaadu ku jirto thawbuka mubtallun maradaadu way qoyday oo maala roobkii baa soo qooyey ayna micdafun almicdaf baa dabadaas ku qoran labadaa ere keebaad ka dambe macrifada ah. ayna almicdaf koorhkii mee uriidu almucjama waxaan doonayaa qaamuuskii wax sharxayay alcaraba alcarabiya dabeedna keebaad qaadanaysaa alcarabiya ee qaamuuskii carabiga ahaa nadhabu waxaan tegaynaa ilaa ashaai'i xeeliga iyo qooriga badda ee shaai'inba haddana qoran keebaad qaadanaysaa ka ashale ila shaai waa mid la garanayo ayaanu tegaynaa qoorigii ama xeeliga ee badda yaa faatima ba halkaa qoran asamaka waddajaaja halkaa tafadalii iyo tafadal hoo weeyaan keebaad qaadanaysaa yaa faaطimatu tafadali baad ohanaysaa markaa hoo hoo qaado asamaka wاdajaaj kalluunka iyo digaaga ثaaliثan alqiraa'a qaybta saddexaad waa akhris imtixaanka iqra' alfiqra tuducan hadalka aqri uma ajib binacam nacam ku jawaab markaad nacam qoraysa sax baad qoraysaa calaamanta sax ow bilaa ilan waa qoraale waa taxriiri imtixaanku ow bilaa maya ku jawaab markaad maya odhanaysana calaamaddii qaladkaad saaraysaa haadaa faslu shitaa waktigani waa waktigii jiilaalka aljaw cimiladu baaridun waa qabow jiddan aad bay cimiladu u qowdahay waasamaa'u tumdiru al'aan cerkuna iminka wuu da'ayaa usratu jamiilin ninka jamiil la yidhahdo qoyskuisuna filbeyti gurigay joogaano roobkay ka jirsanayaan illa waa jir baa socdee wa jamiilun jamiil lam yadhab ma tegin ilalcamali shaqada filmadiina madiina shaqadii uu ka qabanayey almadaru kahiiru fi lkhaarij roobku uu ku badan yahay guriga dibaddiisa iyo bannaanka jamiilun ninka la yidhaahdaa yaqdi wuxuu ku dhammaysanayaa alyowma maanta maalinta wuxuu ku dhammaysanaya filbeyti guriga oo shaqo ma tegaya guriguisa joogaya maadaama roob uu da-ay oo robobow tahay yaqra'u lqur'aana qur'aan ku akhriyaya guriguu ku akhriyaya sayadhab wuu tegi doonaa qadan barri fi sabaaxi aroortii lil camali shaqaduu tegi doonaa insha allah haddii alla yidhaah marka aljawu baaridun jiddan aad buu qabow yahay bayna qowseynkaa sax baynu saarasanu ku soo marray haadaa faslu khariif waktigani waa waktigii dayrta halkaa qalad baa la geliya faslu shitaa baynu soo marray asamaau tamdiru al'aan cirku iminka wuu da'ayaa halkaana sax la gelinayaa jamiil wa usratuhu fi suuq jamiil ninka la idhahaya qoyskiisu suuqay joogaan halkaana qalad baa lagu qorayaa fi lbeyt bay ahayd jamiilu yaqdi alyowma fi lcamal maanta wuxuu ku dhammaysanayaa shaqada maalinimo wuxuu ku dhammaysanaya maalinta shaqada halkaana qalad baa la qoraya fi lbeyt buu ku dhammaysanayey jamiilu yaqra'u lqur'aan fi lcamal jamiil wuxuu qur'aan akhriyayaa shaqada halkaana qalad baa la gelaya filbeyt buu ku akhriyayey almataru qaliilun roobkuu yar yahay filkhaariji dibadda wuu ku yar yahay halkaana qalad baa lagu qoraya alwaxdatu alxaadiyata cashara waxaynu qaadanaynaa qaybtii ama jabtarkii koobiyo tobnaad annaasu waalamaakin waxaan kaga hadlaynaa dadka iyo meelaha ay joogaan ayaan ka hadlaynaa qaadanaya jabtarkaasi uu ka hadlaya alcard waa soonbadhig alxiwaaru alawal wada sheekaysiga koobaad undur eeg wastamic dhegayso wa acid ku celi haabit ninka la yidhaha ayaa wuxuu idhi limaadaa taragta alciraaqa war ciraaq maxaad uga tagtay xaaris baa yidhi oo ninkii la weydiiyaya intaqalat ishirkatu shirkaddii baa u guurtay aan u shaqaynayey ilaa judda inta guurtay wa ana aniguna maamula madiiru sharakati waxaan ahay shirkadda maamulaheeda hunaa halkaa judda haabit baa yidhi kunta saciidan fi اlciraaq waad ku faraxsanayd waanad jeclay ciraaq markaad joogtay oo meeshaa waad jeclay xaaris wuxuu yidhi haadaa saxiix arrintaasi sax weeye oo anu halkaa waan jeclaa inaan ka shaqeeyo on joogoon deganaado alciraaqu waddanka ciraaq beledun waa waddan jamiilun aad iyo aad u qurux badan walii astiqaaun l astiqaau saaxiibana waan ku hunaaka halkaa oo qofku saaxiibadiisuu jecel yahay waana dhul aad u jawi wanaagsan oo nolol fiican saaxiibana aan ku lahaa haabit wuxu uhi judda siday kula tahay aragtidaada judda joogitaankeeda iyo arrimaheeda ka warran xaaris wuxuui judda madiinatun kabiira magaalada judda la ydhaha magaalo aad u weyn wa jamiilatun jiddan aadna way qurux badan tahay haabit wuxu kayfa taqdi alwaqta fii judda si aad u dhammaysataa waqtigaa aad u isticmaashaa markaad judda ama jiddo joogto xaarid wuxu uhi adhabu maca alusra wakhtiga yacni aan shaqada ka soo rawaxo waxaan raacaa oonu israacna anigii usradu oo aanu tagnaa ilaa shaati ilbahri waa magaalada jidda bad bay ku taallaa oo waa magaalo xeebeed magaalo bad ku taallo weeye dabeedna xagga xeebta iyo xeeliga baddaanu iska tagnaa haabit wuxu waa ayna tadhabu al'aan iminka halkee tegaysaa xaarid wuxu adhabu ilaa maka magaalada maka ayaan tegayaa lilcumrati waan ku soo cumraysanayaa wasalaatii waxaanan kusoo tukanaya fi masjid alxaraam masaajidka sharafta badan way isu dhow yihiin jidde iyo maki haabit wuxuu hi kam tastaqriqu alrixlatu ilaa maka safarka aad u baxayso eed maka ku tegaysa markaad juddo ka tagto intay qaadanaysaa wakti xaaris wuxu hi tastaqriqu saacatan taqriiban saacatan waaida taqriiban saacatan waaxida taqriiban saacad dhodhow ayay qaadanaysaa meelaha ama wax yar ka dhiman yahay ama wax yar dheeriya marka taqriiban la yidhaha ama wax yar baa dheer ama wax yar baa ka dhiman alxiwaaru thaani wada sheekaysiga labaad undur eeg wastamic dhegayso wa acid ku celi laytu wuxuu yidhi ay min ayna xadarta xaggeed ka timid saamir baa yidhi xadartu min alyaman yaman baan ka imid anugu ana yamaniyun anu nin yamaniya baan ahay laytu wuxuu yidhi wamataa xadarta min alyaman goormaad yaman ka timid saamir wuxuu yidhi xadartu qabla cashri sanawaad toban sanno ka hor ayaan yaman ka soo galay leyth wuxuu ihi hal macaka aljinsiyat اlyamaniya ma haysataa dhalashadii yamaneed miyaad haysataa haamir wuxuu hi nacam ha wa jawaasu safar اlyamaniy waxaa kaloon haystaa baasaboorkii yamaniga ahaa leyth wuxuu ihi hal xadarta lilcamal ma waxaad halkan u timid shaqo miyaad halkan u timid markaad yaman ka timid ma shaqaad dalkan u timid haamir wuxuu hi laa maya xadartu waxaanu lidiraasati inaan wax ka barto wa diraasati markaan dhammaystay waxbarashadiina tasawajtu halkan aan ku guursaday layt wuxuu ihi wamaadaa tacmalu hunaa imika halkan maxaad ka shaqaysaa saamir wuxuuhi ana ustaadun fi ljaamica macallin jaamicadda wax ka dhiga baan ahay layt wuxuu ihi hal tazuuru lyaman yaman ma soo booqataa ma ku noqotaa saamir wuxuu ihi nacam haa aqdi waxaan ku soo dhammaystaa alcudlata faasaxa maca alusrati aniyo reerkayga iyo qoyskayguba filyaman yaman baan ku soo dhammaysanaa leyt wuxuu yidhi hal anta saciidun hunaa halkan joogitaankeeda ma ku farxsan tahay oo ma jeceshahay saamir wuxuu ihi nacamhaa alxamdu lilah ilaah baana mahadle nolol wanaagsan baan ku haysannaa oo waan jecelahay alxiwaaru haalid wada sheekaysiga saddexaad undur eeg wastamac dhegayso waacid ku celi axmedu axmed wuxuu yidhi ayna taskunu al'aana yaa badru bedrow halkeedii maka degan tahay bedru wuxuu yidhi askunu fi lqarya meel daabiyadii baan deganahay beder wuxuu yidhi axmed baa yidhi limaada taragta almadiina magaaladii weyneed caasimadda ahayd maxaad uga tagtay bedr wuxuu yihi alqaryatu haadi'atun qaryadu waa meel xasiloon oo nafisah oo aan buuq iyo qaylo midna lahayn walhawaau naqiyun hawadeeduna waa nadiif oo ma laha yacnii waxyaabahan la yidhahdo talawuska iyo boliyuushanka ee wisikhowga hawada ma axmed wuxuu yihi walaakin fi lmadiinati jaamicaatun hase ahaatee magaaladu hal ahaato yani waxyaaba dhibaatooyinihi jaamacadihii carurtu wax ka dhiganayeen baa ku yaala wa mustashfayaatun dhakhtarradii waaweynaa baa ku yaala wa sharikaatun shirkadihii waaweynaa laga shaqaysanaya baa jira wa aswaaqun suuqyadii waaweynada laga shaqaysanaya baa ku yaala magaalada weyn bedrun wuxuu yidhi wa fi lmadiinati magaalada weyn waxaa ku yaala haddana dhexdeeda ku sugan aydan sida oo kale dawdaa'u qayle iyo buuq iyo guux baabuur diyaarad tareen warshado ummado qayrinaya watalawuhum iyo wasikhow xagga hawada ahoo yacni qiiqaa iyo e, kaarboonkaa baxaya iyo xataa e, gudaafada oo ku badan iyo waxyaabo badan bay leedahay oo wasakhow ah wasixaamun cidhiidhi xagga dadkii gaadiidkaba ah wadooyinkeedii wax walba cidhiidhi yihiin iyo xataa masaajideedu waa cidhiidhi madrasadeedu waa cidhiidhi suuqeedu waa cidhiidhi meel kasta cidhiidhi iyo buuq iyo qaylaa joogta axmed wuxu uhi limaadaa taskunu fi lqarya maxaad u degan tahay meel meesha daabi magaalada daabiyadda ah wa anta tacmal fi lmadiina adoo magaaladana ka shaqeeya ilaa reerkunba xaggaa kaa degani magaaladaad ka shaqaysaaye maxaad daabiyadda u degtay beder wuxu uhi laysa hunaaka mushkila halkaas meel dhibaatole maaha waa meel dhibaato yar oo aad iyo aad u dhib yar bedrun buu i axmed baa yidhi kayfa tadhab ila almadiina si aad magaalada ku tagta haddaba waa sidee ilaa magaalada usoo shaqo tegaysaaye Eh, badr wuxu adhabu biاlqidaar waxaan ku imaadaa tareen baan soo raacaa tareenkaan soo raacaa axmed wuxuu kam tastaqriqu alrixlatu ila almadiina socodkaad u soo socoto madiinadu magaalada imisay qaataa magaalada weyn badr wuxuu tastaqriqu saacatan wanisfa saaca taqriiban saacad iyo badh ayaan agagaarka taqriib agagaarka saacad iyo badh dhadhow ayay qaadataa intaan u soo socdo markaan soo shaqo tegayo ama markaan sii rawaxayo almufradaat erayada meesha inoogu jira alcardu waa soo bandhig undur eeg wastamac dhegayso waa acid ku celi huna waa halkan waa meel dhow hunaaka waa halkaa waa meel kaa durugsan astiqaau waa saaxiibo isdixaamun waa cadhiida wataa baabuurta badan uu sawiray istiqaana waa saddexdaa qofee wada jooga waa kaa sawiray shaatiulbaxari badda xeeligeeda ama badda qoorigeeda waa dhulka badda ku xayndaaban qaryatun waa daabiyad aan magaalo weyn ahayn madiinatun magaalada weyn baa la madiina saciidun waxa weye qof farxsan oo nolol fiican oo habiga ku haysta ama eh, naftiisu ay habi tahay oon warwariyo wala caqabin haadun waa mid degan oo xasiloon mudiiru sharika waxa weeye maamulaha shirkada aswaaq waa suuqyada sharikaatun waa shirkadaha rixlatun waa safarka cumratun waa mar qofku masaajidka kusoo cumraysta kacbada iyo maaragtay xaramka jawaasu safar waa baasaboorka lagu socdaalo jinsiyatun waa dhalashada dalka qofku haysto qitaar waa tareenka mushkilatun waa dhibaatooyinka sakaa baskilinta ka dhacay ee sawirka ku qoran oo kale waa dhibaato ustaad waa macallin talawuthun waxa wasakhow xagga hawada ah oo hawadii aanay nadiif ahayn yatasawaj yacni waxa weeye wuu guursaday yantaqilu uu ka guuro meel kale u tegey naqiyun waa nadiif saafi ah iyo zuur wuu soo booqanayaa nisfu saaca saacad barkeed waa arayadaynu meesha ku soo aragnay ee ku jiray xawaaradii aynu soo marnay التdريب الأول waa layliska koobaad sil bayn الmfradi والjamci waxaad isku xidhiidhisaa xariiq isugu xidha xariiq isugu qabo mfradka iyo jamca mustashفى waa dhakhtarka waa jamciisu mustashfayaat waa kaha'du ku taalo oo maaragtay jamciisii laba sadiiq waa saaxiibka waxa daal ku yaalla ku qoran astiqa oo kaasaa isaguna maaragtay mfradka iyo jamciisiya ta saddexaad waa jaamicatun nambarka ba'da jaamicaat baa ku qoran kaasaa lagu xidhiidhinayaa طبق waa saxan wowg waxa ku qoran adbaaq suxuum weeye diflun waa ilmo yar waxaa ku qoran jiimka atfaal kaasi ay isku mid yihiin atadriib thaani sil waxaad xidhiidhisaa kula suuratin sawir kasta la xidhiidhi bimaa yunaasibuhaa kuwa ku habboon sawiradan waxay ku habboon iminka wuxuu qoray halkaa almadiina magaalo alqarya daabiyad yar oo maaragtay magaalo weyn aan ahayn mustashfayaad dhakhtaro talawuhun wasikow xagga hawada ah aswaaqun suuqyada haadi'atun meel deganoo xasiloon oo buuq iyo cedhiidhi midna aan lahayn dawda qayle iyo sawaxan iyo sanqarh badan hawaaun naqiyun hawo nadiifa jaamicaatun jaamicadihii la dhiganayey sharikaatun eeg sawirradan ay kala leeyihiin isuga hagaaji markaad adugu mid walba sawirka ku habboon u gee haddana waa mufradaatun idaafiya waa erayo dheeraadahoo aan ku jirin xawaaradii oo lagugu kordhiyey alcardu soo bandhig eryadaa la soo bandhigayo undur eeg wastamic dhegayso u aacid ku celi baydaa'u waa mid cad waa dhadig sawdaa'u tu madow khadraa'u tu cagaaran xamraa'u tu cas safraa'u mid huruudoo cowlan zarqaa'u iyo mid calan ah oo corka ego buluuga atadriib alwal haddaba tadriibka waxa weeye koowaad sil bayna asuurati wallawri almunaasib xariiq isugu xidh sawirka halkan ku qoran iyo midabka magaciisu qoran yahay ee ku haboon halkaa waxaa ku qoran lix sawir oo lix midab kale leh iyo magacyadii baydaa baa u horraysa waxaad gelinaysaa ku habboon tahay eeg xagga midigtaa laga soo tiriya ta afraad weeye sawdaa marka lagu idhaahdo waa ta ugu dambaysa ee ta lixaada khadraana waa ta labaad sawirka labaad xamraana waa sawirka koowaade laga bilaabayo safraana waa sawirka saddexaad zarqaana waa ka shanaad saayacna xariiq isugu xidh atadriib thaani kana waxa weeye layliska labaad sil bayna alkelimateyn almunaasibatayni isku xidhiiri labada kelmadood ee isku haboon kama fi lmithaali sida tusaalahan u fiirso waa mudakerkii iyo mu'anaskii un wax kala maa labiyo dhadig axmar waa ka koobaad muxuu ku xidhay xamraa tacas axmaru waa midcas xamraa waa tucas oo dhadig weeyaan marka asfar marka la yidhaahdo tashanaad baad ku beegaysaa oo safraa ah ku cawlan iyo ku cawlan ee abyad mid cad ku cad baa halkaa inoogu qoran waa ka saddexaade waxa ka koobaad ku qoran xaggan baydaa'u tucad waa dhadigii aswad ku madow halka labaad waxa ku qoran sawdaa tu madow asraq ku calanah oo cerka u eg tau dambayse maxaa ku qoran waxaa ku qoran zarqaa tu buluug ah ta waa akhdar mid cagaaran maxaa ku qoran xagganna khadra nambarka saddexaad tu cagaaran saa isugu beeg atarkiib ataraakiibu naxwiya kuna waa jumlooyinka xagga naxwada atadriib اlأwal tabaadali su'aala su-aal isweydaarsada iyo waljawaaba jawaab weydaarso oo isweydaarsada maca zamiilka saaxiibkaa kamaa fi miaal sida tusaalaha ku qoran koobaad almithaal waxa weya tusaal da waaxid da wuxuu yidhi kii koobaad mataa xadarta min alyaman goormaad yaman ka timid da itniin kii labaad baa xadartu qabla cashara cashri sanawaat toban sano ka hor baan ka imid marka halkan maxaa qoran maali iyo tisca sanawaat markaasa odhanaysaa mataa xadarta min maali goormaa dalka maali ka timid xadartu qabla tisci sanawaat sagaal sano ka hor baan ka imid kenya halkan ku qoran waxaa ka dhigan tahay mataa xadarta min kenya goormaad kenya ka timid waxaad markaa odhanaysaa xadartu qabla amaaniya sanawaat siddeed sano ka hor eritrea halkan ku qoran mataa xadarta min eriteria xadartu qabla sabci sanawaat toddoba sano ka hor baad odhanaysaa markaa asiniqaal iyo sita sanawaad baa qoran waxaad odhanaysaa mataa xadarta min siniqaal dalka sinigaal goormaad ka timid xadartu qabla siti sanawaat lix sano ka hor baan ka yid buu odhanaya markaa atadriib thaani tabaadali su-aala wala jawaaba maca zamiilig isweyaarsada su-aal iyo jawaab adiga saaxiibkaa kamaa fi lmithaal sidaa tusaalahan ku qoran almithaal da waaxid wuxuu hi hal macaka aljinsiyaة اlyamaniya ma haysataa dhalashadii dalka yamaneed daitniin wuxuu idhi nacam haa wa maci waxaa kaloon haystaa jawaasu safar ilyamaniy dhalashadiina waan haystaa inta badanna waa tan la yidhaahdo dhalashadu taysarada wixii la odhan jiray ayaa inta badan ku qoran tahay oo muwaadin yahay caddaynaysa kan safarkuna waa la safar eh, baasaboorkii lagu safrayeyna yamaneedna waan haystaa maali ba halkan ku qoran hal macaka aljinsiyat اlmaaliya wey markaa jinsiyaddii maali miyaad haysataa wuxuu nacam wa macii jawaasu safari اlmaaliy waan haystaa baasaboorkii maalina hal macaka eh, aljinsiyat اlciraaqiya ba halkaa markaa la odhanaya tanna eh, alciraaq baa kuu qorane miyaad haystaa dhalashadii ciraaq nacam waan haystaa boona wamacii eh, wamacii jawaasu safari اlciraaqiy waxaan kalon haystaa baasaboorkii safarka iyo socdaalka ee ciraaq eritrea hal macaka aljinsiyat اleritrea ma haysataa dhalashadii eritrea nacam ha wa macii jawaasu safar aleritriy ayaan weliba haystaa asenegaal hal macaka aljinsiyatu senegaaliya ma haysataa dhalashadii senegaal iyo dalka senegaal la ydhaha soo nacam haa wa maci jawaasu safari alsenegaaliy weliba baasaboorkii dalka senegaalna waan haystaa atadriib الثالث waxa weeye kanna waa layliska saddexaad tabaadal su'aal waljawaab maca zamiilig isweydaarsada su'aal iyo jawaab adiga saaxiibkaa kama fi lmithaal sida tusaalahan ku qoran المثال طا واحد لماذا لماذا تركت العراق maxaad ciraaq uga tagtay buu yidhi daatin wuxu hi intaqalat shirkatu ilaa judda waxaan uga tegey shirkadaan u shaqaynayey ayaa u soo guurtay magaalada judda waa jidda tarabolis waasuu odhanaya tan waa su-aashu limaada taragta tarabolis maxaad uga tagtay tarabolis intaqalat shirkatu ilaa riyaad ila riyaad shirkaddii baa u guurtay riyaad u guurtay tarabolis iyadu waa libiya iyay ka guurtay dabeedna maxay tagtay waxay tagtay riyaad waxaad odhanay limaada intaqalta min maka maxaad maka uga guurtay limaada taragta maka limaada taragta maka maka maxaad uga tagtay masala intaqalat shirkatu ila almadiina shirkadaan u shaqaynayey ayaa magaalada madiina tagtay limaada taragta iiraan maxaad iiraan uga tagtay suu odhanaya intaqalat shirkatu ilaa libiya shirkaddii aan u shaqaynaya libiya u guurtay limaada taragta maali maxaad maali uga tagtay intaqalat shirkatu ilaa kenya shirkaddii baa kenya u guurtay limaada intaqalta limaada taragta eritrea maxaad eritrea uga tagtay isoo intaqalat shirkatu ila senegaal shirkaddii baa senegaal u guurtay limaada taragta maali maxaad dalka maali uga tagtay isoo intaqalat shirkatu ila sacuudiya ila sacuudiya shirkaddii baa sacuudi u guurtay sacuudiya dalkii sacuudiga tagtay ee limaada taragta judda judda maxaad uga tagtay intaqalat shirkatu ila riyaad shirkaddii baa riyaad u guurtay limaada taragta damaan magaalada damaan maxaad uga tagtay soo intaqalat ashirkatu ilaa maka shirkaddii baa maka qabatay atadriib الraabic tabaadal الsu'aala waljawaaba maca zumalaa'ik maca zamiilik adiga saaxiibkaa isweydaarsa weydiiniya warcelin kamaa fi اlmithaal sida tusaalaha almithaal daa waaxid kayfa taqdi alwaqta fii judda waktiga si aad u dhammaysataa markaad jiddo joogto si aad u isticmaashaa inta yani kuu soo hadha shaqada iyo ka soo hadha nasashada daakin wuxuu yidhi adhabu maca lusra ilaa shaadi u kaxeeyaa qoyska isu raacna aniya reerkayguba badda xeeligeeda camaan <coughs> alastiqaa asuuq baa imaka ku qoran waxaa kayfa taqdi alwaqta fii camaan markaad magaalada camaan joogto sa waka ku dhamaysta waa caasimadda urdun asu odhanayaa eh, adhabu maca alistiqaa ila asuuq waxaan tagaa anoo saaxiibadii raaciyo suuqaan tagaa alribaad azawja almaktaba ribaad <clears throat> waxa weye caasimaddii morocco kayfa taqdi alwaqta fi ribaad markaad tibaad joogto ribaad magaalada caasimaddaa saad ku dhammaystaa waktiga oo wakhtiyada baaqiga inta badan qofka usoo hadhaa markuu shaqadii nasasada laga jaro waasuu adhabu maca zawja ila almaktaba waxaan taga anigoo xaaska raacay yaan maktabadda bugaagta iibisa ayaan tagaa kutubta iibisa alqaahira alustaad aljaamica kayf taqdi alwaqta fi qaahira markaad qaahira joogto siaad waktiga u dhamaysataa waasuu adhabu maca alustaad ila aljaamica waxaan u raacaa macallinkan jaamacadda u raaca alriyaad alduyuuf albar kayfa taqdi alwaqta fi ariyaad si waqtiga u dhammaysata markaad riyaad joogto masoonaya adhabu maca duyuuf albar waxaan u raacaa martidaan u raacaa xagga bannaanka iyo magaalada dibaddeeda makata alawlaad almasjid alxaraam kayfa taqdi alwaqta fii maka si waqtiga ku dhamaysata markaad maka joogto masoonaya adhabu maca alawlaad ila almasjid alxaraam carruurtaan u kaxeeyaa masjid xaraamkaanu tagnaa almadiina alusra almasjid annabowiy waxaa markaa odhanayaa kayfa taqdii alwaqta fi lmadiina si aad ku dhammaysataa waqtiga markaad madiine joogto masida adhabu maca alusra ila almasjid annabowiy aniga xaaska waxaan isu raacnaa reerkaygu masaajidka nebiga calayh isalaatu wasalaam atadriib alkhaamis layliska shanaad tabaadal isu'aala waljawaaba maca zamiilik isweydaarsada weydiin iyo walcelin adiyo saaxiibkaa kamaa fi lmithaal sida tusaalahan almithaal da waaxid kam tastaqriqu alrixlatu ilaa maka intay qaadataa wakti safarka loo safrayo maka daa'itin wuxuu ihi tastaqriqu saacatan waaxidatan taqriiba hal saacadood hal saacadood oo dhodhow bay qaadataa markaasaa la odhanaya haddana su-aalahan dambe waxaa qoran almadiina alaaa saacaat kam tastaqriqu alrixlatu ila almadiina imisay qaadataa safarka loo socdo madiina oo so odhanaya tastaqriqu ثaلaaثa saacaatin taqriiba saddex saacadoo dhadhoobaya loo socda judda arbaca saacaad kam tastaqriqu alrixlaةu ilaa judda magaalada jeddo marka loo socdaalayo imisay qaadataa tastaqriqu arbaca saacaatin taqriiban afar saacadoo dhadhoobay qaadataa alriyaad hamsa saacaad baa ku qoran kam tastaqriqu alrixlaةu ilى ariyaad imisay qaadataa socdaalka loo socdaalayo riyaad wuxuu odhanayaa tastaqriqu hamsa saacaatin ilaa shan saacadood baa loo socdaa aljazaa'ir sita saacad baa uu qoray kam tastaqriqu alrixlatu ila aljazaa'ir imisay qaadataa rixlada iyo socodka loo soconayo jazaa'ir soone tastaqriqu sita saacaatin taqriiban ilaa lix saacadood dhadhow baa loo socdaa eriteria kam tastaqriqu alrixlatu ilaa eriteria socdaalka loo socdo eriteria imisay qaadataa soone tastaqriqu sabca saacaatin taqriiban ilaa toddoba saacadood baa loo kala socdaa ayaa loo soconaya alciraaq tamaaniya saacaatin kam tastaqriqu alrixlatu ila alciraaq imisay qaadataa socdaalka iyo safarka ciraaq loo soconayo lasoo odhanayaa tastaqriqu ثamaaniya saacaatin taqriiban ilaa sideed saacadood bay qaadataa dhodhow kenya tisca saacaatin kam arixlatu kam tastaqriqu alrixlatu ilaa kenya socodka loo soconayo kenya imise saacadood buu qaadanaya soo tastaqriqu tisca saacaatin taqriiban sagaal saacadood dhodhow buu qaadanaya asenegaal ثalaثa saacaatin kam tastaqriqu alrixlatu ilaa senegaal socodka loo baxo ama loo safro senegaal intuu qaadanayaa tastaqriqu alaaa saacaatin waxay qaadataa ilaa saddex saacadood atadriib asaadis leeliska lixaad sil bayna su'aali waljawaabi almunaasib xidhiidhi jawaabta su-aasha halkan ku qoran iyo su'aasha ku habboon suaashu jawaabta ku habboon su waxa way limaadaa taragta almadiina magaalada madiina maxaad magaalada weyn maxaad uga tagtay saasaa qoran waa ta koobaad daalka hadda laa uxibu adawda'a watalawuha ma jecli buuqa iyo sanqadh iyo sawaxanka badan iyo wisikhowga hawada oo intuba magaalada weyne ay leedahay laba maa ra'yuka fii madiinati baqdaad aragtidaadu waa maxay magaalada baqdaad si aad u aragtaa waxaad qaadanaysaa markaa halka uu ku qorayay waawgu madiinatun kabiiratun wa jamiila baqdaad waa magaalo weyn oo aad u qurux badan saddexda haddana qabo kayfa taqda alwaqta fii maka markaad maka joogto wakhtiga kuu soo hara si aad u dhammaysataa waxaad qaadanaysaa halkay zaa'idu ku qoran tahay adrusu fi lmasjid alxaraam waxaan wax ku bartaa masaajidka sharafta badan ee xaramka waxaa kuu qoran nambarka afraad ayna tadhabu al'aan imika xaggee tegaysaabaa kuu qoran adhabu ayna adhabu bisiyaarati adhabu ila aljaamica taasaad qaadanaysaa waxaan tegayaa iminka jaamicaddaaan tegayaa ta shanaad waxa weeye kayf kam tastaqribu arrixlatu ilaa maka imisay qaadataa ee socdaalka loo soo ee maka marka halkaa qoran xa'da halaaa saacaatin taqriiban waxay qaadataa saddex saacadooo dhadhow haddana waxaa kuu raaca ka min ayna xadarta xaggeed ka timid ba'da waxaa ku qoran xadartu min makata makaan ka imid maadaa tacmalu huna halkan maxaad ka shaqaysaa halkan maxaad ka shaqaysaa qaybta alifkeed u horraysa waxaan qor acmalu tabiiban waxaan ka shaqeeyaa dhakhtar baan ahay anigoo dhakhtar baan shaqeeya waxaa ku sii xigta hal tazuuru lyaman yaman ma soo booqataa jiimka eeg nacam azuuruhaa nacam haa azuuruhaa waan soo booqdaa kayfa tadhabu ila alcamal markaad shaqada tegayso sidaad ku tagtaa marka daada waxaad eegaysa waxaad odhanaysaa adhabu daada maaha haada adhabu bisayaarati waxaan ku tagaa gaarhigayga mulakhasu taraakiib halkanna waxaa inoogu qoran taraakiibtiiyo jumlooyinkii oo lasoo xooriyey o lasoo ururiyey qaybta koowaad waxa weeye limaadaa taragta maxaad uga tagtay alciraaqa maxaad uga tagtay dimashqa maxaad uga tagtay caasimaddii suuriya maka maka maxaad uga tagtay london maxaad uga tagtay maali maxaad uga tagtay halkana waxaa ku qoran qaybta labaad kayfa taqdi lwaqta waqtiga si aad u dhammaysataa fii judda markaad jiddo joogto addamaha markaad magaaladaa joogto bakhdaad markaad joogto london markaad joogto makata markaad joogto qaybta saddexaad waxaa ku qoran intaqalat ishirkatu shirkaddii baa waxay u guurtay ilaa judda bay u guurtay ariyaad ilaa riyaad bay u guurtay alqaahiray u guurtay baqdaad bay u guurtay qaybta afraad waxaa ku qoran mataa xadarta min alyaman goormaad yaman ka timid min maali goormaad ka timid min kenya goormaad ka timid min eritrea eritrea goormaad ka timid eritrea oo markaad dalkaad yani ka timid lagu weydiinayo iyo goortaad ka timid qaybta shanaad adhabu waxaan tagaa maca alusra anoo qoyskayga iyo xaaska wada ilaa shaati ilbaxri badda xeeligeeda الsuuq ila suuq anoo suuqa suuqaan tagaa ila almaktabati baan tagnaa ila aljaamica baan tagnaa qaybta waxaa ku qoran lixaad hal macaka aljinsiyat اlyamaniya ma haysataa dhalashadii yamaneed aljinsiyat اlciraaqiya dhalashadii ciraaq aljinsiyat الsenegaaliya jinsiyaddii iyo dhalashadii senegaal aljinsiyat turkiya dhalashadii turkiga qaybta toddobaad waxa wey xadartu waxaan imid qabla cashri sanawaad ama tisci sanawaad sagaal sano ka hor amaaniya sanawaad siddeed sano ka hor sabci sanawaad toddoba sano ka hor siti sanawaad lix sano ka hor waxaa halkan ku qoran qaybta sideed macii jawaasu safar waxaan haystaa baasaboorka socdaalka alyamaniyu ee yamaneed assuuriyu ka suuriya alciraaqiyu ka ciraaq aeletriyu ka eritreya asiqan iqaaliyu ka sinigaal oo macnaheedu yahay kolba ka aad haysato kolba ka aad haysato qaybta sagaal waxaa kam tastaqriqu rixla imisay qaadataa safarka loo socdo wakti ahaan ilaa maka magaalada maka ilaa madiina magaalada madiina ilaa judda kolkaad u socdaalayso kolba kaa tegeyso qaybta tan waxa weeye tastaqriqu waxay qaadataa arixlatu saacatan waaxida bay qaadataa alaaa saacaad bay qaadataa saddex saacadood sita saacaad bay qaadataa saaca waaxida ayay qaadataa masel markaad tegeyso oo kale makeed jiddo ka tegeyso waynu soo marray inay qaadato intaa sita saacaad ayay qaadataa ayaad odhan kartaa gaar ahaan waa markaad tegayso ayaa laga yaabaa madiine oo kale alaswaatu wa fahmu اlmasmuuc imika waxaanu halkan ka qaadanaynaa codod iyo in la fahmo wixii la maqlay awalan alaswaat marka hore sowdadkaynu ka horaynaynaa oo ha baan maanta xarafkaasaan soo qaadanaya ha atadriib اlawal waa leeliska koobaad istamic dhegayso waacid ku celi haabit waa qof magacii xaarisna waa qof magacii lays xataa waa qorof magacii libaaxana wuu noqdaaye saamirna waa qof magacii atadriib haani istamic waa acid dhegayso oo aadna ku soo celi markaa labadaa xaraf bay u badan siin iyo sa arrimaha laga hadlay erayadani saara waa maxay wuu socday weeyaan saarana wuu kacdoomay waa kacdoonka iyo wixii booditaanka marka cara kacdo ama wax kala kacaan aaniyatun maalkaa kuugu qoran aaniyatun waxa wey saaqiyadda iyo eladada ay biyuhu maraan aaniyatunna waa ilbidhiqsiga ama sakanka saacadda ilbidhiqsigeeda oo kale weeye sawratun waa yani sawra waxaa la dhahdaa adayga sawratu suldaan markuu maamulku si adag gacanta wax ugu qabto ama sawratu lbardi qabowga aad u adag iyo sawratu alkhamr qofku markuu si xun khamriga ugu wareero ugu sakhraamo sawra waa wixii adag o dhan thawra waa kacdoon iyo waxaan la idhahdaa intifaadooyinka dowladaha iyo lagu kaco sanaaun waa iftiinka sanaaunna waa ammaanta saaba waxa weeyaan wuu qulqulo biyaha butaacay saaba wuu soo noqday weeye disaarun waa musmaar doonida la geliyo oo xigga laga samayn jiray dihaarun baa halkaa kugu qoran waa dharka la dugsado ee bustaha wxii midka dusha laga huwado kasaba wuu shaqaystay weeye kasaba baa dabeedna kuu qoran uu u dhowaaday uu ag tegey weeye ma'suur waxa weeye wixii lasoo hambeeyo ama wixii lasoo hambeeyo oo kale ma'huurna oo waxa laga soo naqliyo ee laga keeno ee muxuu ahaa dadkii hore ee ma'huurka ah ma'suur iyo ma'huur way isu egyihiin nasrun waa gorgorka gorgorka had iyo goor haadka gorgorka ah nasrunna waa hadalka qubanaha ah ee tixdiyo tiraabta ta tiraabta la yidhaahdo weeyaan ee aan gabayga ahayn asra waa maxaabiista asrana uu hodan buu ka dhigay iyo hanti uu hantiyaysta oo kale xadasa weeyaan oo siina wuu u maleeyey weeyaan xadasana wuu sheegay oo uu ka warramay weeyaan jasa waxaa la idhaha jasa axadda nadar markuu aad iyo indhaha ugu gubo jasa waxaa kaloo idhaha jasa biyadihi ee masahu liyatacaraf gacantuu ku taabtay siduu u garto waxani wuxuu yahay maalan shay kulliya shay qabooo jilicsan iyo mid adagya markaad taabanayso jafa waxa weeye jafa istasala ama qalaca min aslihi markuu soo rujiyo ee intuu saa u soo saaro xididadana u soo saaro rafasa uu haraatiye wey sida fardaha oo kale rafahana waxa weeyaan maalan marka rafadku xagga jimaaca dumarka kulankooda iyo sheekada haasaawaha iyo waxaasay la xidhiidhaa caabisun waa mid wj macbuusa caabisunna waa mid ciyaaraya alrasu waxa la ibtidaau shay waa shayga bilowgiisa markuu shaygu bilaabmayo alrasuna waa waxa baaliga ah ee gaboobay التdريب الثالث استمع واacid ku soo celi waa qur'aankii kolkaa imika لaqad kafara الذiina qaaluu way gaaloobeen kuwii yidhi ina اllaha ثaaliثu ثaلaaثa ilaahay saddex ilaah oo jiro mid ka mida weeye kuwa yidhi waa kiristaanka e way gaaloobeen walayaxmilunna ahqaalahum waxay qaadi doonaan culayskooda iyo dembigooda wa ahqaala maca ahqaalihim iyo culaysyo kale ood culaysyadooda la socdo dembiye kalena way qaadi doonaan fain kaanat tasnatayni falahuma huluthaani mimaa tarak saadii buu ka wadaa hadday dumarku yihiin dhaxalka qaadanaya laba hablood iyo wax ka badan waxay xoolaha qaataan maalan waalidkood ka tegey saddex meelood marka loo qaybiyo laba qori ama laba dalool bay qaataan saddex dalool oo laba dalool bay qaataan wa maalu kelimatin khabiisatin marka tusaale laga bixiyo kelmad xun oo kelmadda gaalnimo ah maalan ka shajaratin eh, khabiisa waxay la mid tahay geed xun ujtusat waa jasad iminka aynu haynaynay ujtusat la rujiyey oo xididada loo siibey min fowqi dhulka dushiisa laga qaaday maa lahaa min qaraar oo aan sugnaansha iyo adeeg iyo dhidibba aan lahayne eh, sa looga dul rujiyey oon waxba ka tegin yuhabbit اllaahu aladiina aamanuu waxaa ilaahay ku sugaa kuwa ilaahay rumeeyey bilqowli الhaabiti hadalka sugan ee xaqa ah fi اlxayaati اdunyaa noloshan adduunyada intay ku jiraan wa fi اlaakhirati iyo aakhira labadaba allahuma habitna bilqowli الhaabit wayudil اllahu ظaalimiin ilaahay kuwa daalimiinta gardarana wuu lumiyaa wayafcal اllahu maa yashaa ilaahay wuxuu doonana wuu yeelaa waxna lagama weydiin karo ثaaniya fahmu اlmasmuuc wixii la dhegaystay in la fahmo kan waa kolkaad cajaradda dhegaysanayso التdريب الأول استمع إلى الحوار sheekada cajaradda dhegayso ثuma ضع الرقمa في المربع المنaaسب dabeedna نمبرka waxaad saartaa afar geeslaha ku haboon التdريب الثاني استمع إلى الحوار waxaad dhegaysataa wada sheekaysa cajaradda ku jira ثuma أكمل العباaراaت hadaladan dabeedna dhammaystir oo maxaa qoran عباarad wa يعمل في huوa الشharكaة في يعمل أياam ayaamin fi sharika alcudla fasaxa yoom wa yoom waa maalintaa iyo maalintaa cajaladaad ka dhegaysanaysaa dabeedna meesha bannaan ereygaad ku buuxinaysay cajaladaad ka maqlaysa aad ka garanaysaa atadriib thalith waa waxaynu soo marray oo kale un laakiin istamic ila alxiwaar xiwaarka dhegayso uma akmil alcibaaraat ereyada dhamaystir hadallada dhamaystir cibaaraadku waa hadallada xadara badrun bader wuxuu ka yimid min markaad cajalada dhegaysaad magaalada maqli doontaa la sheegayo xadara badrun bader wuxuu u yimid li wuxuu u yimid waxaad dhegaysan doontaa cajalada dabeedna wuxuu u yimid halkaas aad ka arki doontaa badru yaskunu bader wuxuu degan yahay fii magaaladu degan yahay cajaladaad ka dhegaysanaysaa yadhabu badrun ila aljaamica wuxuu ku tagaa bi baa kuu qoran inuu lug ku tago iyo inuu baabuur ku tago baabuur iyo bas weyn miduu ku tago cajaladaad kuu sheegaysa yaqdi badrun alcudla wuxuu ku soo dhammaystaa fasaxa fii goobta cajaladaad ka dhegaysanaysaa atadriib araabic tadriibka afraad istamic ila alfiqra tudcan hadalkaa dhegayso uma ajib nacam ama nacab ku jawaab adugu ow bila ama ku jawaab waa la dhegaysanayaa tanna cajiraday la socotaa taraka xaarisu madiinata baqdaad buu ka tegey ninka la yidhaahdaa intaqalat ashirkatu ilaa baqdaad shirkaddaa baqdaad u guurtay uu shaqaynayey xaaris ninka mudiiru sharika shirkadda isaga uga ah maamule maamulu ka yahay fii baqdaad magaalada baqdaad shirkadda qaybteeda baqdaad isagaa maamulo ka ah judda madiinatun kabiiratun wajamiila judda waa magaalada jidda waa magaalo weyn oo qurux badan yadhabu xaarisun cala istiqaa xaaris wuxuu u raacaa saaxiibadii ilaa shaati ilbaxri badda xeeligeedii badda qorigeeday tagaan wakhtiga ay nasanayaan yadhabu xaarisu ilaa maka almukarama xaaris wuxuu tagaa magaalada sharafta badee maka ta toddobaad tastaqriqu rixla waxay qaadataa socdaalka laga tago min maka maka la tago laga tago ee la tegay ilaa judda magaalada jidda saacata nisfa saaca taqriiban saacad iyo badh waynu soo marray inay saacad tahay laakiin waa ama sax ama qalad saar baa lagu leeyay adigay kuu taallaayo waxaana badankoodu waa waxaynu soo marnay yadhabu xaarisun ilaa makata bisayaar wuxuu ku tagaa xaaris magaalada marka baabuur buu usii raacaa xaarisu alaana fii judda iminka judduu joogaa usratu xaaris fi ciraaq qoyskiisuna ciraaq buu degan yahay kuwaasoo dhan wuxuu leeyahay cajaradda ka dhegayso dabeedna buuxe altadriib alkhaamis ajmac an alas'ilati alatii tasmacuhaa halkan jawaabo number un baa kuu qoran waaa ka lagaa weydiin doonaa cajalada ilan qayb cajalada buu leeyahay marka dibadna ad cajalada ka dhegaysato su-aaluhu ka cajalada ku weydiiyo halkaa ku qor buu ku leeyahay qayb cajalada buu leeyahy tu tv eh, wuxuu leeyaha la daawanayo iyo tan qoran intaasuu isugu jiraa iyo in kaleba waxa uu ku leeyahy markaa markaad jawaabaha dhegaysato su-aalaha dabeedna markaad dhegaysta jawaabta adu halkaa ku qor wallah aclam bisawaab bilahi tawfiiq